calayhi salaatu wasalaam qofka la dilay gardarro lagu dilay iyo xaqdarro lagu dilay maalinta qiyaamada ayuu wax uu imaanayaa asagoo ku dheggan qofkii dilay asagoo kalarka ku dheggan madaxana haya markaasuu leeyahay yaa rab haadaa qatalanii midkan baa i dilaye weydiin waxa uu ugu dilay markaas baa la kala saarayaa wa awalu maa yuqdaa yowma alqiyaamati bayna annaasi addimaa suu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa ugu horreeyo maalinta qiyaamada gabadha muslimadda waa inay ilaalisaa markay baxayso aadaabta islaamka waa inay ilaalisaa waa inay ku baxdaa idan waa inay ku baxdaa waa inay idan ku baxdaa gabadha rabta inay joogto wey maaha midda rabta in warqaddeedii la siiyo waxaa rabtay same anigu waa baxaya hadday tidhaahdo middaasu laba bilood bay joogaysa maa mid wakhti yar loogu talagalay wey midda ninka macnaha faagta markuu caraysan yahay taxriish bay ku samaysay albaabkaa furfuri mayay leeda adugu fur darajada furfuri mayo farriq tasud kala qaybi oo kala gee aad adigu sayid ka noqotidi shajci alqabaliyata bedel alcaqiida qabyaaladda xooge oo sare u qaad ayadana ha noqoto caqiide iyo iimaan la rumeeyo bedelkii diinta islaamka inuu dhigo markhaati baad iiga tihiin waxay gaarta marka ninku inuu yidhaahdo qabiilkaygaan u dhimanayaa inaan waa masdaru quwa waana cibaado qablaha waana caqiido qabla kuli shay haddaba waktigana waa naga lumayaa kabahana waa naga dhammaanayaa waxaynu gaaraynana male intaas sida baandadii aynu kala shabkaxsanayn oo midna bari midna galbeed aaday mid la arkaaba meecdoo ku baktinay waliba masaajida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 iyo finland oo maanta uu ka dhacayo magaalada ohus denmark muctamarkaas oo soo socday saddex iyo labaatan sano waxyaalo badan ayaad ku aragteen oo cilmi ah oo fawaa'id badan ay ku jiraan marka dadku waxaanu kula talin lahayn inay muxaadarooyinkii dib ugu laabtaan ay ka faa'iidaystaan muxaadarada maanta oo ah muxaadaradii afaraad iyo maalintii saddexaad waxaanu ciwaankeeda uu yahay taahiirta ay ku leedahay shiicada caalimka iyo xukunkeeda muxuu yahay waana qaybtii labaad muxaadarada waxaa soo jeedin doona haddii allah idmo doctor cali maxamed saalax oo ah imaamka iyo khatiibka masjid atawfiiq alxamdu lilah والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد waxaynu wada dhegaysanay qeybtii koowaad ee muxaadarada ka hadlaysay ashiica qeybtaa waxaanu xoogga saarnay inaanu fahanno waxaanu ku kala duwannahay innaga iyo dadka shiicada ah innaga markaan leeyahay loola jeedo aljamaaca muxaadaradu waxay xoog saartay qodobada la xiriira caqaa'idkooda maxay aaminsan yihiin qur-aan baa naga wada dhexeeya haddii islaamka aan wada sheeganay qur-aanka maxay ka aaminsan yihiin sunna inaga wada dhexaysa sunnada nebiga siday u arkaan saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam ayaa saxaabo inoo wada ah siday u arkaan iyo qodobo kale oo ahamiyaddooda leh iyaga mabaadi u ah sida qodobka la xidhiira rajcada haybada mahdiga muntadarka ah iyo intaa inaha in la mida ah, ayaanu ka soo hadalnay waxay noo rahmanaa laba qodob oo ahamiyaddooda leh oo caqiidadooda la xidhiira waqtiguna uu naga dhammaaday qodobna wuxuu ahaa caqiidata tuqya oo ah ninka shiiciga inaanu ismuujin intuu isqarin karo isqariyo ilaa uu madhabkiisa uu ka meel mariyo caqiidatu tuqya oo aanu arki doonno meelaha ay mari doonto qeybta labaadna waa caqiidada loo yaqaano aطiiniya aطiiniya waa maxay waxay yidhaahdeen ilaahi subxaana wa tacaala dadkoo dhan dhoobuu ka wada abuuray waa isla garanoo waa sax haddaba dhoobadu marka laba nooc weeye mid xun iyo mid fiican saabay isugu jiraan haddaba qofka markii xumi uu sameeyo xumi walbo ninka shiiciga uu sameeyo waxay kaga timid dhoobadii isku dhafnayd ee ahlu sunnaha laga abuuray wanaag markuu samayna waxay ka timid dhoobadii wacnayd oo wanaagsanayd oo ka timid shiicada ka timid halkaa marka ilaahay subxaana watacaala waxay ku tuhmeen cadaalad darra iyo dulmi oo ah haddii qof uu dembi uu galo ama nin shiici uu dembi uu galo maadaama dembigan uu kaga yimid dhoobadii xumayd ee isku dhafanka ahayd oo kaga timid aroorkii kii ahlu sunnaha ahaa dembiga waxaa dusha laga saarayaa ninka ahlu sunnaha haddaba haddii shiiciga uu zinaysto ama dad uu dilo ama wax uu xado dembi walba ee laga goy lahaa waxaa dusha laga saaraya qofka ahlu sunnaha waa alcaqiida tiiniya waxay dhahaan oo masale khatarteeda leh taa markaan ka gudbo laba oo kii hore raacsanaa waxaan u gudbayaa ta'hiirka ama saamaynta ay ku leeyihiin alcaalam alislaami waxaan rabaa darsigan inuu noqdo laba qodob qodob taariikhi ah oo dib u raadcaynaya ama inoo celinaya namalcsiinaya taariikhdii waxa ahayd iyo qodob isagu rahman ee taaganaa oo hadda jira iyo waxa ay markaa ay ka yidhaahdeen dadkii hadda jooga mucaasiriinta mu'arikhiinta adduunka marka dadka la maamulayo waxaa laga maamulaa dhuumo iyagu markaa kale ah dhuunta dhaqaale dhuunta siyaasadeed dhuun iyadoo la xiriirta xagga ijtimaaciga ayaa dadka laga maamulaa haddaba si marka dowladdu ay u noqoto ama caqiidadu ay u noqoto influential mid iyadu wax saamayn karta waxay isku dayeen marka dhuumaha laga maamulo aadanaha inay marka mid walba baroosimaha ay dhigtaan iskuna dayaan inay noqoto wabiiq iyagu keliya ay isbaaradu u taal cid kale aanay marin haddaba waxaan u bixi doonnaa biidn illahi subxana wa tacala dhuumaha ma rabna marka in aanu dib ugu laabanaa taariikh aad iyo aad u fog maxaa yeele dhacdooyinkii taariikhiga ahaa ee ka dhacay ciraaq qarnigii afaraad iyo qarnigii shanaad baba lasoo koobi karin iska daaya in marka iyadu markaa laga hadla majaalaadka oo dhan ay taariikhdu marka ay soo martay haddaba culimmadu waxay tilmaameen ahlu iimaanka ahlu taqwa bidcadu meel kasto ay soo gasho inay sabab u noqon karto inay iyadu markaa ay barabixiso jiritaanka umadeed umad iyo dowlad inay iyadu baaba'do ay burburto waxaa sabab u noqon kara bidca haddii ay timaado saa darteed buu leey ibnu taymiya raxmatullaahi caleyh maruu hadlayay wuxuu yidhi dowladii reer bani umaya burburkeedii waxaa ugu wacnaa ninka la dhihi jiray aljacd ee mucatilka ahaa markii ay timid sifadii ah tactiil asmaa illahi wa sifaatii markii ay timid oo jacdii ragga la midkaa bahashu ay wadeen fakerkaasu muxuu keenay marka dowladdii bani umaye inay faraha ay ka baxdo haddaba biidn illahi subxaana watacaala aan u baxno marka ta'hiirka ama saamaynta iyo nufuudka shiicadu ay ku leedahay caalamka kow dhunta caqiido kow waa dadkii ugu horreeyey fi taariikh inta la hayo markaanu ka soo tagnay shirkiga nebiga uu la dagaalamay laakiin shirkiyaadkan tirada badan ay dadku maanta ay la yimaadaan waa dadkii ugu horreeyey ay ku soo dhex dabaalay bulshadan maanta muslimiinta hadday noqon lahayd xitaa qitaac kabiiru ahlu sunnaha ah walidaalika in qubuur un lagu mashquulo qofka diintiisu ay noqoto qubuur un inuu duur taagnaado oo masaajiddu ay noqoto mid iyadoo lama tagaana oo laga hijroodo oo dadku aanay saan dhigin aanay tegin shuquladan waa shuqullo lagu yaqaan uun keliya nimanka shiicada ah haddaba shuqulkaa waa shuqulkii innaga laynoo soo gudbiyey ama laynoogu soo gudbiyey had kale oo firiqda kaleoo maanta jirta haddaba wuxuu leeyahay ama culimmadu ay tilmaameen in masaajidda laga hijroodo oo dadku meelo kale ay maanta dhan ka hiraagaan ama meelo kale ay maanta ku mashquulaan qubuur unsaa ugu dul dawaafaan shuqulkan waa shuqulkii ay laga keenay nimanka lagu magacaaba shiicada waan u bixi doonaa taarikhda waxa ay bilaabatay walidaalika ibnu taymiya macnaha soo tilmaamaya nambarka labaad wuxuu yahay inay mar walbaba ay hor istaagaan waddada khayrka inay dadka ka hor istaagaan walidaalika maanta waxaa Eh, inagoo meel kale aynaan u fogaan eh, taariikhda si kale aynaan u bixin keliya waddankeena markaad dib u laabatid akhbaarta inagaga imanaysa aad bay isu soo taraysaa oo bimacnaa inta xitaa dagaaladan sokeeye aanay bilaaban ba waxay isku dayeen inay madaaris meesha ka sameeyaan dadka maanta qaarkood eh, hubka wata ee dagaalamayo oo laga yaabo dadku magacyo kale inay u haystaan dad waxaa jira iyagu ay tababarteen sida wararku ay nagu soo gaarayaan oo hubkiina gacanta ku sita fakarkii shiicadana xambaarsan hawshana wada maxaa yeeley intii burburka uu socday muddadii dhowr labaatanka sano ahayd dad waxaa jiray dowlal iraaniya ay fangarayn jirtay ay koorsooyin ay siin jirtay oo jaamacado laga bixiyey qolyo waxaa jira la xambaaroo la geeyey xaggaa iyo najaf iyo qum iyo meelaha xawsaadka cilmiga ah lasoo tababaray baa jira kuwiina maanta waddankay dib kugu soo laabteen marka iyagoo markuu si mutaxan isuna soo mutaxaanoo meel cidlaa ma soo istaagaan laakiin sida madhabkoodu uu yahay madhab tuqyo ah waxay soo maraan dhuun lama arkaan ah oo dadka aan ula noqon antanjibal ah dhuuntaasu ha noqdo ha yidhaahdeen annaga waxaan soo mareen xarakaadka suufiyada ee jirta aanu soo marno qolyo kale magaco kale iyagu leh wacalaa kullin dadkaasoo tababaran maanta waddankay ku soo laabtan arrinka kale wuxuu yahay caqiidada marka laga hadlayo masaa'isha zandaqada ah zandaqadu qofku waa inuu si muuqata islaamkii afka uga sheegto laakiin waxa uurka ugu jiraaye ay yihiin wax ka duwan wuxuu afka uu ka sheeganayo waxa lagu magacaabaa zandaqa lagu magacaabaa zandaqada eh, ay nimankii ismaaciiliyiinta iyo nimankii nusaymiyiinta ah iyo niman fara badan oo maanta eh, aad iyo aad u lulmay oo firaq iyaga ka mida noqday maxay ku baadiyoobeen waxay ku baadiyoobeen tafaasiirtii uu qoray aabarsi tafaasiirtii uu qoray alkulayni eh, wixii uu jamciyey almajlisi fii bixaari alanwaar kutubtii kala duunay masaadirta u ahayd baa dadka markaa marin habaabiso meel cilaa marka ka tuurtay haddaba marka waxaan arkaynaa marka dad fara badan lumaya maxaa lagu lumaya haddii dee tafsiirku uu noqdo aayad walboo timaad cali bin abi aalib bay ammaanaysaa aayad walboo timaad abubakar bay lacnadaysaa aayaddan cumar bin bay ka horjeedaa markaan ummadda aanu dhex oo duruus iyo muqaraad aanu kaga dhigno haddaba meesha maxaa ka baxaya waad garan kartaa adigoo markaa dhammaystir waxaa kaloo iyadana muhiima ah inay isku dayeen haddana taariikhdu intay soo jirtay in ay dasiisooyin ay abuuraan iyagoo raba inay axaadiida nebiga sala allahu calayh wasalam xitaa ku sameeyaan ikhtiraaq wax lagu magacaabo oo ah walidaalika ilaahi subxaana wa tacaala fanka xadiidka ah wuxuu u diyaariyey rag iyagu noo kala shaandheeyey xadiidka saxiixa xadiidka isagu biran haddii lowla allah jala wacala ragga aan la heli lahayn uma ragga aan la heli lahayn ama aanay iman lahayn xamladii hakudhigeedu ahaa samuu lana rijaalakum war cidda aad ka wariweyn inoo sheega haddaa taa aan jiri lahayn waxaad dhici lahayd maanta in la helo kumanaano xadiifa oo ciiddaa ka badan oo iyagu markaa laga soo buuxiyey kutubta xadiidka ah ee dadka luminaysa laakiin culimmadu waxay dhaheen fulaanun rumya bitashayuc shiica lagu tuhunsan yahay ama lagu sheegay hebel waa raafidi hebel xadiidkiisa lama qaadan karo ilaahay rag buu soo saaray maxaa la diinka kan xifdintiisa ilaahay ama wuxuu ku xifdiyaa bicizi wuxuu ku xifdinaya biamiir aw biinsaan aw bicaali aw bishaykh biayi insaan ilaahay baa ilaaliya waxayna ka mid taha macaamibta ilahi subxana wa tacala uu siiye waxyaabaha caqiidada markay luminaan ay adeegsan waxaa ka mida ah, waxaa laguu soo gashanayaa shaati ah inuu qofka kan ahlu sunno uu yahay iyadoo kugu muuqdo sheekh ahlu sunno ah ayaa waxaa laga yaaba wuxuu kuu sheegay inay tahay boqolkiiba sagaaشhan iyo sagaal inta inaga iyaga aanu bimacnaa inta ahlu ay aaminsan yihiin laakiin boqolkiiba hal sida shaydaanka ama kaahinka uu adeegsado ayaa waxaa ku jira hal faker oo noocanna qofka tashiish ku beeri kara faker baa tashiish ku beeri kara walidaalika maxaa hadda la hayaa yutuubyada waxaa ku jira soomaali mucaawiye markay maqlaan ba lacnad kala duldhacaya waxaa ku jira kuwa markay maqlaan caaisha leh naar bay ku jirtaa markiibay soo gashay waxaad arkaysaa faker rakhiisa oo shalay isagu soo galeen ah oo shalay inoo yimid oo dakhiil ah oo weli aanan noocan ma lugaha dhulka oo aasan ayaa markiiba waxaad fahmaysaa in markii uu naga gedmiyo waxayna ka mid qofkii dib ugu laabta taariikhda ninka lagu magacaaba abtuuf lagudiin ee qarnigii sideedaad horaantiisii dhintay ninkan dadku waxay aaminsaneen inuuha min ahli sunna ahlu sunnana ma ahayn haddaba markii dib loo raaco waxyaabaha turaadka cilmiga ah ee ku soo biiriyey ee isagoo khariban ee dadka magaraha iyo ama noocan ma ka tuuraya marinka saxda ah marka dib loogu laabto wax la qiyaasi kara ma laakiin culimmadu waa ay ka daba tageenoo ilaahi subxaana wa tacaala waa uu toosiyey waxaa ka mida ah, waxay kaloo ka faa'iidaystaan magacyada isku eg ragga muuqmuuqda ahlu sunnaha ah ee iyagu markaa rugcadayaasha ah ee lagu yaqaan culumta kala duwan ee raggii waaweynaa kutubta aanu ka dhaxalnay raggaa magacyadooda niman u dhigma oo iyagoo kalaa intay adeegsadaan bay fakerkii shiicada waxay u aanaynayaan inuu yahay mid kasoo fulay raggaasoo kale miaal iyoanan fogaanin alimaam aabari waa inaad taqaanaan rawaahu ibn jariid abari tafsiirkii ibn majarid waad maqlaysaan ibn jariid abari waa ninka tafsiirka qoray tafsiirkan cilmu riwaayaha ku salaysan waa ninka qoray kutub aad iyo aad u tira badan oo ka mid ah taariikh taariikh aabari ninka qoray ninka waxaa jira nin la magaca oo isaga magiciisa magac u dhigan ama la midoo la sami ah ayaa jira ninkaa marka waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu qadaray in marka magacaasu intay adeegsadeen wax fara badan meesha ay soo gelin maaal hadda haddaanu qaadan maxamed jariir atabari ninkaad arkaysaan nin kale waxaa jira lagu magacaaba maxamed ibnu jariir ibnu rustum atabari maxay ku kala duwan yihiin rustumka haddaba labadooda marka dib loogu laabtay taariikhdooda labadooda bagdaad bay wada ku noolaayeen labadooda isku casri bay ahaayeen ibnu jariir abri saaxib tafsiir ahlu sunana buu dhintay ninka kan ibnu rusumkan wuxuu dhintay aduu maxaad kole gubi lahayd marka waa isku waqti waa bagdaad waa kana ibnu jariir abri kana ibnu jariir abri haddaba marka adiga marka adoo aalibcilmi noocan ma aan kala oqoonin manaahijta culimmada kitaabka markaa saa u kala furtid oo aad aragtid ibnu jariir abri baa yimi markaad maqashid maxaad leedahay ibnu jariir abri baa yimi masalada muslim agteedu taa marka maxay keentay waxay keentay ninkii raafidiga ahaa inuu adeegsado ama raafidadu inay adeegsadaan magaca ibnu jariir اطabari halkaana waxaa ka soo baxay ooraahyo iyo mawaaqif iyo masaa'il fara badan ahlu sunnaha beri ay ka yihiin ibnu jariir اطabari oo ahlu sunnahana beri uu ka yahay in isaga loo aaneeye dad fara badan ay ku khaldameen walidaalika waxaa ka mida ah, marka la masalada la xiriirta qadiir khum waa kitaab weyn oo laba mujalad dhaca ninka shiiciga qora laakiin waxaa loo aaneeyey oo loo tiiriyey ibnu jir abri waxaa ka mid ah maslaة اmasc xitaa inaga jaamacadda markaan dhiganaynay waa noogu sheekiyey ibnu jariir abrina wuu qabaa ibnu jariir abriga qaba maaha ibnu jariirkii aanu naqiin maaha sunaha maaha daraaso ahaanba xitaa u qaadan waxay ka mid tahay masaaisha culimmada ka hoos jirtay bay ka mid tahay walidaalika wuxuu leeyay ibnu kaiir raxmat اllahi calayhi markuu ka hadlay wuxuu leeyahay markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay wa min alculamaa'i wuxuu leeyahy man yazcum marka wuxuu leeyahay markuu tilmaamaya wuxuu leeyahay dhib weyn baa ka soo gaaray ibnu jariir dabariga sunniga ah marka magiciisa la adeegsaday iyadoo lagu khalday nin kaleo raafidiya haddaba markiiba arrinkaas waxaa uu dirayaa farriin ah qofka taalibcilmi markuu kitaabka uu aqrinayo maka soomine ninka laga hadlayo xitaa taariikhda dhalashada iyo taariikhda dhimashada iyo magaca iyo nisbada iyo halka loo aanaynayo intaba hagu kala soomin horta manhajka daraasee manhajkaa marka wax iftiimin kara waxaa la mida ah nin kale waxaa jira isagana haddana shiici ah ee lagu magacaabi jiray abujacfar aabari intuu marka waxay ka mid tahay khaladaadka shiicadu ay ka faa'idaysan jireen wey haddaba waxyaabaha ay kala ay la iman jireen waxaa ka mida oo caqiidada xaggooda marka laga hadlayo inay aad iyo aad u faafiyeen fakarka raafidada ah maanta safaaraadka iiraaniga ah ee caalamka intiisa kala duwan ka kala jiraayey waxay isku rogeen halkii safaarad lagu ogaa aslaagta diblomaasiga keliya inay ka shaqayso ba waxay ka shaqeen rafdiga waxaa laga shaqeeya shiicada sida loo faafin lahaa walidaalika xitaa maraakista yurub ku taal iyo meelo kala duwan waxaa jirta maalinta sabtida ah ama maalinta khamiista ah ama xiliyadii ay ku beegneed markii hawradii khumeyni ay kacday dadka lasoo ururiyaa intaa waxaa la qaybiyaa kutub ay nimanka shiicadu ay leeyihiin waxaa isku dayay xitaa ducaadii ahlu sunnaha waljamaaca si markaa meel kale lagaga tuuro waxaa laysku dayey in inta la shaqaalaysiiyo la tawdiifiyo howlo iyo lacag inta gacanta loo geliyo kadibna la adeegsado waxayna ka midta waxyaabaha ay samaynayaan wey fi taariikh dhankaa waa markaan ka soo baxo dhanka caqiidiga ah. markaan u baxo dhanka siyaasiga ah shiicadu maxay adduunka ay ku samaysay maanta waxay ila tahay walaahi alxamd in aanay naga qarsoonayn arrinka maanta jira waxay ka dagaalameen taarikhdu intay jirtay wax lagu magacaabo dowlad islaamiya inaanay coran oo dhalan meelna aanay ka dhalan waxay aaminsan yihiin kitaabkooda waxaa ku qoran waxay leeyihiin waqad madaa bimacnaa waxaa ka mida aqwaashooda waxaa ka mida khilaafo iman karta ma laha bacda khilaafati caliy wabnihi اlxusayn aw alxasan xasan iyo cali khilaafo ka dambayn karta ma laha bay yidhahdeen hadalladooda waxaa ka mida inay dhaheen kulu raayatin turfacu qabla qiyaami اlqaa'im faصaaxibuha طaaguut haddii calan walba dusha la saaro oo bimacnaa la taago amaba la sheego dawlad inay coranayso oo islaamiya intuu waa baail kamana dambayn karta bu yidhahn cali bn abi aalib mahdi lmuntadar baa ugu soo sokeeya markuu yimaado may dawlad dhalanaysa halkaa marka waxay keentay dad fara badan oon muslimiin ahayn dad fara badanoo dacafatliimaana intuu waxay ka faa'iideen masalada iyada maxay ka faa'iideen mar walboo la sheegay inay yidhahdaan maya dowladdii cali bin abi aalib ka dambaysa dowlad ka dambayn kartaa iyo ma laha ta kale aanu higsanayna iman doonta mustaqbalka la sugayo waxay noqon doontaa uun keliya tan iman doonta markii mahdalmuntadar u yimaad waxay ka mid taha asbaabta ay keeneen waxaa kaloo kaaga daran wuxuu leey ibn taymiya ibn taymiya shawkani labada nin markaad kitaab kutubtooda akhrisid markay shiicada ka warramayaan shiico cagtaada kuma soo dhowaanayso wuxuu leeyahay fitno walba ee caalamka ka dhacday iyo seef walba ee lala dul istaaga dadka ahlu sunnaha iyo dhiig walba ee daatay iyo dulmi walbaba ee loo geysta dadka ahlu sunnaha meel kastay joogaanba markaad dib ugu laabatid waxaa ka dambaya niman shiicaah bal wuxuu leeyahay markuu tilmaamay mar kale wuxuu yidhi dadkaa iyaga ah iyagaa ah ka gaalnimo badan buu leeyahy ibn taymiya xukunkuuu noo iman doonaaye yuhuudda iyo nasaarada faraha aan ku taagtaagayno kuwaasaa noogu daran buu leeyahay markaas wuxuu leeyahay taariikhda markuu sii wada wuxuu leeyahay muslimiinta intay soo jireen taariikhdoodana itixana ahayd lama haya casri ay kaga daraayeen casriga nimanka shiicada marka ay la kowsadeen wey bimacnaa mar kastoo ay muslimiintu isku dayeen inay khayr la hinqadaan ay hore u dhaqaaqaan cadowga waxaa garab soo siiya nimanka shiicada kadibna meeshooda marka lagu baabiya taariikhda dib ugu laabo holaako markii uu soo galay turka sham qarnigii toddobaad bartankiisii amaba iyo iyo sideed markuu yimid yaa soo dhoweeyey hoolaaka garab siiyey nimanka raafidada taarikhda caddaynaysa ninka kan awowihii ee lagu magacaay jingis khan markuu soo galay ee weerarka uu soo qaaday nimanka gacmo furan ku soo dhoweeyey ee ahlu sunnaha madaxa kaga istaagay ee seefaha u afayn jiray ee dhiigga markuu daato markiiba godadka u qori jiray yay ahaayeen nimanka raafidaday ahaayeen mar kasta oo dagaal uu dhaco oo madaxa isdaraan nimanka nasaarada ah iyo dadka muslimiinta ah throughout the crusaders inta ay jireen xuruubtii saliibiga ahayd inta xuruuba la ysaga hor yimid oo dhanba yaa waaya nimanka la safan jiree dadka nasaarada ah ee muslimiinta madaxa hoos ugu dhigi jiray khaswadii la magac baxday marka la furanayey cagka la furanayey iyo markii la furanayey meesha lagu magacaabo meela khazaan marka la furanayey intaba yaa la soo safta nimanka nasaarada waa lasoo sa nimanka shiicada la soo saftay bal waxa uu tilmaamaya ibn taymiya raxmat ullaahi calayh sanadku markuu ah ama sagaashan iyo toddobada markuu ahaa oo weerar lagu soo qadaa dadka muslimiinta ciidankii muslimiinta way ka baxeen meesha ay joogeen bimacnaa ilan waa laga awood batay libtaa laga yeeshay waa la baacsaday booska waxaa soo galay nimankan waxaa soo galay leh shiicada maxay sameeyeen marka waxay sameeyeen dadkii muslimiinta intay taxaabeen oo qafaasheen bay seefahana waxay gacanta u geliyeen nimankii nasaarada ahaa halkaa madax waxa loogaga kawiyey oo lagu garaacay oo lagu xasuuqay ciduna aanay ka badbaadin ilaa miman raxima rabbii nimanka ahlu sunnaha waljamaca yaa intaa sameeyey nimankaabaa sameeyey bal intaa waa ka sii daran tahay oo asbaabta waxaa ka mid u leeyay ibn taymiya min acdami alasbaabi fi istiilaa'i الnasaara qadiima calى bayt اlmaqdes bayt almaqdes in maanta gacanta lagu dhigo cid shaqaysay ee aad aad ugu taakulaysay cadowga yaa ka dambe nimanka shicada ka dambaysa zid calىa dalika waxaa inta kale kusii dartaa uu tilmaamaya ibn taymiya raxmat ullahi calayh dowladii la magac baxday benbaweyf oo ay taarikhdeeda noo iman doonto dowladaa waxaa isugu tegey shay kastoo kufriya zandiiqnimo oo ah islaam la diido iyagaa laga haya qarmatinimo iyagaa laga haya falsafo iska socota ictizaal socda rafdi socda walidalika qaraamidadu halkay ku sugnaatay waxay ku sugnaatay masr iyo maqrib inta intaa laga haya walidalika taarikhda dib ugu laabo maanta idoo meel kale aadan aadin ciraaq aad arkaysaan ee burburka maanta marayso dabaabaadkii shalay soo gelaya meesha iyo markii sadaam xuseen iyo dadkiisa saa loo baacsanayey dadkii afarlabaatanka sac tiiviyada life waa taariikh aan u soo taagnayn afarlabaatanka sac dadka u gacan haatinaya cadowgay ahayeen nimankii calamada u siday sidayay ahaayeen nimankii soo dhoweeyey albaabada u furayay ahaayeen nimanka aan maanta ka shaqaynaya yay yihiin ilalaan taarikh furan wey walidaalika culammadu waxay dhaheen cadow ma jiro ee isagu isku dayo inuu soo dhex jibaaxo deegaan dad muslima ay degan yihiin ilaa waxaa u gacan haatiyey nimanka shiicada taarikh sugan wey bal dib haddaan u laabanna kadib ixsaan ilaahi dahiir oo nin iyagu ay dileen ah kitaabkiisii cajaa'ibtala waxyaabuu kaga sheekeynaya wuxuu leeyahay meesha maanta loo yaqaan indo bakistan ahaan jirtay oo continent ama qaara iswadataah wuxuu leeya bakistan sharqiya mayan goosateen ma goosteen dadka meesha degan aanay ka dambaynin nimanka shiicada bal ninka lagu magacaabo eh, qaybta lagu magacaabo kazlabash oo shalay aan soo sharaxnay qoladan cidda ay tahay ayaa yaxya khan markuu gacanta u galay nimankii hunduuska waa ninka ka dambeeyey bakistan sharqiya inay go'do walidaalika waxay ka shaqeeyaan marka muslimiin meesha ay degan in la kala gogo'o in mar walbaba ahlu sunnuhu aanay meel isugu iman waxay ka mid taha waxyaabaha markaa la tilmaami karo waxay mar walbaba aad u diidaan markay maqlaan masala tabiiq ashariica sababtay ugu diidaan waa maxay masalada mutcada darteeda mutcada waan u iman doonnaa in yar kadib waa markaan ijtimaaciga aanu galno haddaba waxaan rabaa inaan dib idinla laabto laba qodob ahamiyaddiisa leh dhacdooyin taariikhiya xus mudan ah qaybna waa fitantii daakhiliga ahayd oo iyagu amaamuleeno ay sameeyeen iibidii khaarijiga ahayd markay dowlad ay ku dhawaaqeen labada arrimoodba inaan taabanno labadana waxaan isku dayeynaa haddii rabbi ina waafajiyo inaannu bixinno laba tusaale oo xayi ah oo taariikhdu aad iy aad u xigatay fidnada ugu horraysa waxaa lagu magacaabaa inaannu fahmnana waa muhiim fidnadii la magacbaxday ibn alraafidi oo ninkan muxuu ahaa ibn alraafidi wuxuu ahaa wasiir wuxuu wasiir u ahaa khaliife cabaasiye ee lagu magacaabo almustacsim waxaa la tilmaamaa khaliifaha khaliifa alcabaasi ee almustacsim lagu magacaabo nin ahlu sunna u ahaa maamulkana haya waa khaliifa laakiin wuxu nin aad i aad u jiljilcan buu ahaa maamul aanan wadi karin buu ahaa ninkan wasiirka isagu ah ee gacantiisa midig taaganna wuxu nin aad i aad u kulkulul ee aad i aad u adag ninka marka hadaf buu lahaa wuxuu lahaa long term hadaf ah oo aad iyo aad u fog buu lahaa oo ah sida uu maamulka ugaga faramaroojisan lahaa dadka ahlu sunnaha gaarana khaliifaha markaa taagan alcabaasi almustacsim suu meesha ugaga saari lahaa dowla raafidiyana meesha u iman lahad intaasuu ka shaqeeyey siuu marka marka xaladaa u gaaro wuxuu maray saddex heer oo kala duwan oo taariikhda ku xusan ugu horrayn wuxuu ka bilaabay siduu u tabardarayn lahaa boqol kun gaaraya marka sagaaشhan kun lagaa kala diro awooddaadu intay la ekaan kartaa marka awoodda aad la soo taagnaan kartid oo cadow aad isaga caabin kartid intay la ekaan kartaa awooddu awood la sheegi karma marxalada labaad wuxuu sameeyey nimankii tataarka ahaa ee alcaalam alislaami lugta mariyey buu xiri hoosaad la yeeshay iyagu wax u diri jiray muraasala buu la waxaan samaynayna waa nin madow wasiira oo xukuumadda lagu aaminay ninkan khaliifo in la yidhaahdo unbaa muhiim u ahayd wuu iska seexday barkintiisuu dheeraystay ninkaana hoos ka shaqaysanaya wuxuu leeyahay marka culimmadu ay dhaheen xiriir buu marka la sameeyey wuxuuna bixiyey asraar kala duwan waa dowrkii ay guteen hadda markii sadaam laga takhalusayey nimanka shiicadaha wasaarada u ahaa oo iska dhigayay ummadda markay soo hor istaagaanna mikrofonka hadallada kulul nooga sheegayey hoosda xiriirada ka wato taarikhdu maanta ay siriyu lilghaaya iyo aljaziira meelaha kala duwanba extreme confidential programmeska loogaga sheekeeyey ka mid taha maanta wax qarsoomi kara maaha muxuu sameeyey marka nimanku hoos kala xidhiir marxaladda labaad saddexaad muxuu sameeyey wuxuu yidhi wuxuu mariyey alkhaliifa alcabaasi almustacsim in la dagaalanka lala dagaalamay nimanka tataarka ah dagaal aad baan inuu noqonayo awood lixaad leh oo nimankaa laysaga caabiyan ciidanka inaanu lahayn haddaba mar haddii arrinku sidaa uu yahay dadka inaan iska dhicin karin hal waddo unbaa noo furan oo ah in aanu fifty fifty eh, reconciliation ama heshiis ku salaysan konton konton aanu horta aanu la galno oo heshiiskaasu muxuu yahay waxaan leenahay wax alla wixii dhulka ciraaq ka soo baxaaf baad leedihiin haaf baa ladin siinaya haafka kalena khaliifaha iskale heshiiskaas haddaan ula tagna nimanka nimanka tataarka wayna daynayaan waxaanu ku jirnaa waqti ragga inaan iska celin karin iska dhicin karin dagaalku wuu ba'an yahay dagaalna runtii wax miro dhala maaha laga yaabo inagoo dhanba inaanu ku li'anno dariiqadaa keliya inoo furan alcabaasi mustacsim markii mashruuca la mariyey mashruuc wuxuu noqday aad aad ugu riyaaqo uu soo dhoweeyey wuu marxabaysiiyey maxaa dhacay marka wuxuu yidhi marka waxaan u baahannahay kulan aanu samayno alkhaliifa alcabaasi oo wata toddoba qof oo isugu jira raggii qudaada ahaa raggii culammada ahaa raggii fuqahada ahaa labaantii umma alislaamiya oo isugu jira raggii xulka ahaa raggii lasoo mirtay ee bulshada ah raggii isagu ku dulxoonnaa oo cajaa'ibtooda leh raggaabuu xushay xitaa ma aha raggii xuhaalat annaasi maaha the marginalize ones maaha waa rag xula toddoba boqol iyagoo ah bay waxay hortageen ninkii qoladii tataarka ahaa maxaa dhacay taarikhdu maxay soo xigatay in toddobadooduba dhegta dhiigga loo daro cidna aanay ka fiigin dadkuna ay noqdeen mid walba inuu firxad uu noqdo nin walbana la dabagalay maalinkaa waxaa badbaaday bay dhaheen culammadu markay tilmaamayan hada taarikh waxay leeyihin nimanka yahuudda iyo nasaarada unbaa ka badbaaday iyo ahlu sunnihii intay galeen daartii ibnu cilqam galay qolada unbaa badbaaday xataa waxaanan ka badbaadin bay leeyihin nimankii haashimiyiinta meesha deganaa cabaasiyiinta hayr cabaasiyiin kamayan badbaadin kadibna waxay la soo shirtageen inay leeyihin xana dad aalubeytka jecel oo haashimigu maxaa u laynaysaa taarikhdan taarikh la dafiri kara maaha taarikh ibnucalqam waxay ka mid tahay taariikhda munawarka ah waana baal waxay kaga jirtaa taariikhdooda aad iyo aad iyo aad mugdi u ah taarikh la dafiri kara maaha innagana ahlu haddaanu nahay taariikhdaa oo maanta laiselowsiiyo ama maskaxda laga tirtiro oo aan noqono newly program people dad hadda program cusub la geliya inaan noqono waxay ka mid tahay khaladaadki aanu gelina ka mid tahay taarikhdaas iyadu way sugan tahay marka ilaahi subxaana wa tacaala masalada iyada habkaas ayaa marka culimmadu ilahay na in culimadu marka caddeeyeen marka wuxuu leeyahay ibnulcaqami hadafkiisu muxuu ah afar iyo toban sano ayaa gacanta midig ee khaliifuhu taagnaa albaabada loo furay nin wuxuu ahaa wax kastaba la siiyey laakiin intaa kuma qanacsanayno waxaa intaa un ku qufullaa maalin uun dowladdan ahlu sunnaha ah marun misdhaafin karta ilaa mashruuci marka uu gaaray walidalik waa macnaha uu tilmaamay haddaba waxay isku dayayaan dad iyaga ka mida ah inay dafiraan raafidada mucaasiriinta w xadiiana iy mayaan dhicin ragga diiday waxaa ka mida ah oo noocan ma ay tilmaamayaan kutuba taarikh maadaama ay sugtay way dafirayaan laakiin ninka aqriya abu shaama shahaabuddiin cabdiraxmaan ibn ismaaciil ee lix boqol iyo lixdan iyo shantii dhintay wuu ka hadlaya wuxuu leeyahy arrinkaa wuu dhacay laakiin iyagu way durayan waxay leeyihin ninka dhacdadan soo wariyey bakhdaad ba ha deganaado ah eh, laakiin markii dhacdadu ay dhacaysay goobta ay dhacdadu ka dhacday goobjoog maanu ahayn marka tagiis lama dhegaysan karo haye ninkan waanu deynay waanu ka tegaynaa laakiin maxaanu ka dhihi lahayn caliy ibnu ibnu anjab ee la dhihi jiray ibnu sibaaci marka uu ka hadlaya wuxuu leeyahay taarikhda isaga ka hadla waa nin shiiciyo raafidi wuxuu leeyahy istawla tataaru calaa bakhdaad nimankii tataarka baqhdaad bay gacanta ku dhigeen wa qataluu اkhaliifa khaliifahna iyagaa dilay adowla alcabaasiya halkaasay kaga baxday buu leeyahay dowla ard alciraaq kadibna wuxuu leeyahay waxaana ka dembeeyey in dowladdaa iyada jilbaha dhulka loo dhigo in khaliifihii alcabaasi almustacsim in la dilo waxaa ka dembeeyey buu leeyahay ninka laguma ibn اlcalqami ibn sabaaci ma annagaa keenna marka iyagaa keenay hadii la dhihi lahaa wakhtigaa muusan joogin taariikhdooda walidaalika markaad u laabatid fii cilmi rijaalihim waxaa loo tasgiyena ariiqa caadi ahayn haddaba fitantaa waxay ka mid taha fitanta aan la ilaawi karin taarikhdan iyada meel kaga jirta labo adowla safawiya taarikhdaa haddii ay tahay tii daakhiliga dowla safawiya markay dhalatay dowla safawiya waa dowladdii uu sameeyey ashaah ismaaciil asafawi waxaana la tilmaamaa waa dowladdii ugu horreysay ee si sangelin ah oo khasab ah dadka kaga gaday fakerka shiiciga ah iyagoo nimankii iiraaniyiinta xoog markaa ku mariyey casrigaa marka la gaaray waa casri waxay dhahaan historical junction ama waxaa bilowday waxay ku magacaan inطaaf taariikhi aad aad isku bedelay baa bilowday waxaana bilowday waxyaabaha markaa aanan la gaari karino waana waqtigii la isku dayey ama ay aad i aad u bilaabeen in khulafaa urashidiin la caayo waagii hore waxay ahayd ashkuunku adin uun bay ahayd hoos baa laga caayi jiray laakiin si calan ah oo muuqata oo cid kastaba ay maqlayso dhegihiisa kusoo dhici karta waa marka ay bilaabatay in abubakar iyo cumar iyo cumaan si calan ah waddada looga caayo dadka dhan ay maqlaan bal waxaa la tilmaamaa xitaa waxaa lagu khasbay adigu markaad caynayso waa meel kale xitaa haddii agtaada qof uu ku caayo cali waxaan ola jeeda abubakr ama cumar cumaan oo aad dhihi weydid maalan biish baad kan baad oo luqada adbrujaniga culammadu dhaheen waxaa loola jeedaa niyahow haddaan u bogay eh ii biis mar kale iigu soo celi qofka hadduu dhihi waayo waa la dilayaa bay dhaheen yacni wuxuu soo rogay qodob ah haddii xataa agtaada lagu caaya abubakar iyo cumar waa inaad dhahdaa igu soo celi caydan kama dhargina waan u baahanaya mar kale hadduu dhihi waayo xitaa dhegta in loo jaro taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha walidaalika markii uu soo galay tabriis markii ugu horraysay dowladdu ay soo gashay bay culimmadu la taliyeen waxay yidhahdeen warniyaho meeshan ahlu sunnaha ku badan dagaal hadda inaad ku qaadid oo caqiidadoon lugta marinayaan way adag tahay yaro tartiibse wuxuu yidhi maye waxaa iga go'an buu yidhi caqiidadan shiicadaa dadka inaan ka gado ciddii diidan inaan dhagta u dara yidhi masalada iyada waa ninkii dowla safooye markay timid ba waxay bilaabat ayaa bilowday waxaan lagu magaca ma'aatimtan maanta ad arkaysaan qabrigii xusein inta laysugu yimaada maantana la ooyayo oo markaa dadku ay meesha ku ooyayaan waxaynu ku magacaabana maaatimta waa lagu magaaba shabiih baa lagu magacaaba maaatimta waxaa loola jeedaa meesha laysugu imanaya hadda waagii hore wax qarsoon un bay ahaan jirto kutubta anu ka arki jirnay laakiin its world waa global televised dadkao dhan maanta way daawadaan waad arkaysaan meesha laysugu imanaya gawdaa layska surayaa dhiig baa la daadinaya adowla safawiya iyagaa tashriiciya masalada iyadaa bal waxaa laysku dayay xitaa nimankii culammada xataa iyagoo afgabaasi ula jeeda ama noocan ma raba inay uun maaragtay sambaatiye ka diyaariyaan dowladda iyo khaliifaha ka diyaariyaan ninka iyaga hogaanka u haya bay waxay isku dayeen inay mariyaan afkaar fara badan bay meesha keeneen waxaa bilowda marka waa markii ugu horreysay ee la sharciyeeyey ninka shiiciga markuu sujuudayo inuu ku sujuudo ciid turbo gaara waatay dhagxaanta ay gacanta ku sitaan soomaalidan ay u bixiyeen dhagaxlayaal ay u bixiyeen dhagaxeed buu wataa dhulkuu iska ilaalinaya inuu markaa fooddiisa ama wejigiisa uu dhigo ninkii ugu horreeyey masaladaa sharciyey waxaa la tilmaamaa inuu ah ninka lagu magacaaba sheekhooda cali karki taariikhduna risaalad uu qoray ayuu marka ku sharciyeeyey oo aturba alatii yasjud calayha shiica wuxuu ka alifay risaale yaroo sanadkii markuu ahaa sagaal boqol iyo soddon iyo saddexdii isagaa sharciyey qof bini aadama in loo sujuudi karo wuxuuna rabaa inuu yidhah sultaano ha laguu sujuudo isagaa ugu horreeyey ee qoray risaaladii mashhuurka ahayd ee ka hadlaysay abubakr iyo cumar in la lacnado wuxuuna cinwaan ugaga dhigay kitaabka lagu magacaabo uu leeyahay nafaxaat اllaahuut fii lacni اljibti wالطaaguut kitaabka maxaa loola jeedaa abubakr iyo cumar un in la caayo ninkii qoray buu ahaa waxaa la sheegaa xitaa in la sheego xitaa kitaabkan markii la leeyahay almajlisi iyo wax la mida afkaarta ninkii markaas ku soo dabaalay inuu yahay nimankan waxaa la sheegaa fi taariikhi xitaa markii dagaal ay soo qaadeen nimankii bortuqaaliyiinta ahaa iyo nimankii ingiliiska ah iyagoo weerar ku ah khilaafadii markaa jirta nimankii la saftay bay ahaayeen haddaba intaasoo dhan waxay ka mid tahay waxyaabaha marka ay tilmaamayan walidaalika waa tan keentay inuu yidhaahdo ibn teymiya falyandur kullu caaqilin fii ma yaxduu fii zamaani qof kasta ee maan leh ee waxgarasho leh ha u kuurgalo waxaa ka dhacaya wakhtigiisa iyo fitanta faafaysa buu leeyay fainahu yajidu mucdama dalik min qibali raafida fitno walboo maanta olalaysa wax walba caalam islaami saa u kacaya waxaa ka dambeeya nimanka raafidada ayaa ka dambeeya waa hadalka uu noo tilmaamay dhankan waxaanu kaga gudbaynaa dhankii siyaasadda dhankii ijtimaaciga u soo laabo ijtimaacigu waa qofka waxaa looga baahan yahay bulshaad la degan tahay waxaa khasab aad ku tahay dadka wanaajintooda iyo nabad kula noolaanshahooda waxay ka mid tahay qayb nolosha ka mida wey ninka shiiciga ah haddii xataa uu kula noolaada intaasoo kunoo sano haddii xitaa intaad soo dhowaysad wax alla waxaad haysid gacanta aad u gelisid waa nin afarlabaatanka sac ay ku qufulan tahay xiqdigan ah ahlu sunna inuusan arki karin waana way culamadu noo tilmaameen walidaalika waxay tilmaameen culimmadu waxay leeyihiin kurhiganu kurhi joogto ah wey aan kala go' lahayn waa halka uu leeyahy ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi ama araafidiyu falaa yucaashiru axada ila istacmala macahu nifaaq qof kasta uu la dhaqmo nifaaq buu kula dhaqmayaa buu yidhi maxaa yaele diinka uu qalbiga uu ku sito ayaa wuxuu diin been iyo been abuur iyo waxaan loo fadhiyin markaa ka buuxo ilaa uu leeyahay alimaam الshawkani markuu hadlaya laa amaanaةa liraafidiyin qad calى man khaalafahu macquul maaha nin raafidiya inuu in laga ammaan helo qof kasta ee kaga duwan xagga caqiidada ahlu sunna iyo ragga la midka ah haddii ay arkaan nimanka shiicada inay fekerka kaga duwan yihiin waxaa isku dayan marka inay dagaal markaa ka bilaabaan ama ay ku bilaabaan waana sida uu tilmaamayo raxmat ullahi calayhi ashawkani wuxuu leeyahay walidaalika wuxuu leeyahay xitaa shawkani taariikhiisu aad bay u dheer tahay waa ninka hadda ka yimid meesha xuufiyiintu iyo ay ku ciyaareen ninka ka yimid wuxuu leeyahay imisaan arkay buu yidhi qaar iyaga ka midoo ah mu'adiniina oo markaan iskiidhi ninka kan khayr badana isagoo tuuga la ii keenay imisaan arkay buu leey iyagoo qaar aima ah dadka salaada ka bixiya markaan la yaabay taariikhdiisa iyo noocan maa diin wanaaggiisa markaan la yaabana aan arkay buu yidhi la imanaya falal jirku uu la qamaandhacoodo jirku la jariricoodo imisaan arkay buu inta aanu aaminna ee qofka markaa kadibna saxanka saa noogu rogay wax la qiyaasi kara maahan buu leey ka mid tahay hadallada uu tilmaamayo mushaahadaadka uu tilmaamayo ninka lagu magacaabo alimaam ashawkani haddaba in ahlu sunnuhu ay dhaqan wanaagsan yihiin iyagaa qiray ninbaa wuxuu u yimid sheekh shuyuukhdooda ka waa sida cabdulahi ibnu kaysaan ee wuxuu le dhul waxaan deganahay faris nin waxaan ahay mushtara dadkaan la dhaqmaa buu yidhi dadka iimana waa laba qolo wey qolana waa qolaan isdiidanna caqiida isku diidanna waa ahlu ka wada laakiin qolyaha wuxuu yidhi macaamulkooda aad buu u macaan yahay si wanaagsan bay ila dhaqmaan beenis zamarin uguma imaada buu yidhi fii xiin dadka kale aan isku caqiidada nahay ee afarlabaatanka sac lugooyadeeda ay ka shaqaynayaan maxaan ka sameeyaa buu le haddaba shahaadadan culimmadu ay soo naqlinayaan waxay muujinaysaa ahlu sunnuhu way dhaqan wanaagsanaayeen walidaalika inta ay jireen oo inta hadda aad arkaysaanoo mar walbaba eh, negotiationka tirada badan uu socdo eh, intaa eh, shiicada iyo markaa la weerarayo intaa hadallada ka soo baxa dadka ahlu sunnuhu aad bay u yihiin muhiim maaha waxbaa laga yaaba inaanay danayn oo yidhaahdaan asal islaami keliya inay eegaan laakiin qoladaa iyaga qoladaa iyaga ah inay dad joojinaya marka ma walidaalika in yar markaan tilmaamo waxaa ka mida ah. ninka lagu magacaaba nin shuyuukhdooda ka mida ah, ayaa waxaa la yidhi kashki wuxuu xabsi geliyey شhan boqol oo ahlu sunna xabsi geliyey kadib xabsigu wuxuu xabsi aanan aad u xoog badnayn saanqaafkii ku dul habsada ku dul dhacay shantii boqol halkakaas ku liideen uu dhaqaaqay wuxuu u tegey nin culimmadooda ka ah, wuxuu yidhi شhan nin baan xabsi dhigay shantii boqolna saabay ku li'deen maxaan ka yeelaa maxaa kafaara guud aan sameeya wuxuu yidhi niyo haddaad ii iman lahayd intaanu falkan aanu dhicin waxaan kuu heli lahaa wadda kaga baxday bimacnaa waxba kuma saareen wey wuxuu rabaa marka inuu canshuuroonu iman doonnaa oo tags ka qaado laakiin mar haddaad ii timid iyadoo falki uu dhacay waxaan dhihi lahaa buu yidhi mid kastoo ka mida ah ahlu sunnaha dhintay shanta boqoloo liday mid walba taysun waaxid hal orgi ka bixi buu yidhi wataysu khayru minhum orgigaana ka khayr badan buu yidhi faaida male laakiin ka bixi buu yidhi hadalkaa markuu ninka lagu magacaabo aljazaa'iri uu tacliiqinaya waa nin shiiciya fulaan aljazaa'iri lagu magacaabo wuxuu yidhi diyada tayskuu ka hadlayay markaasuu yidhi fandur ilaa haadihi diya aljaziila alatii laa tucaadilu diyata akhiihim اlasar wahuwa kalbu sayd buu yidhi arag buu yidhi nimanka kan ahlu sunnaha ah diyada laga bixiyey waa diyatu tays buu yidhi orgi diyadii lakiin wuxuu walaalkood eyga ah kalbusayd eydka lagu ugaarsado xataa uma dhiganta buu leey maxaa yeele kalbusayd baa ka diyo badanoo labaatan dirhan baa laga bixiyaa buu yidhi walaa diyata akhiihim alakbar wahu alyahuudiyu wاlmajuusiy xataa walaalkood ka weyn wuxuu ka wadaa ahlu sunnaha walaalahood wuxuu ka wadaa waa nimanka yahuudda ah iyo nimanka mujuusiyiinta ah wuxuu yidhi qolyaha diyadooda sideed boqol bay gaaraysaa oo dirham buu yidhi marka waa dad aad i aad u liita buu leeyay yani bimacnaa in qof muslima dhiiggiisa inta la daadiya leha diyadaadu ha noqoto orgi haddana nin culimmadooda ka mida ah u yidhaahdo diyada orgiga iyo diyada eyga ugaarta lagu talagala waxaa badan diyada eyga markaasuu leeyahay eyga la ugaarsado maadaama ahlu sunnuhu kilaab ay yihiin arag wuxuu leeyahy eygooda la dhashay iyaga eega iyaga la dhashay baa ka diyo badan buu leeyay walaalahood ahluyahuudda iyo majuustana way ka diyo badan iyaga waxba maahan buu leeyay sababta marka mar maxaa keena in shiicadu ay yidhaahdaan ayna soo xijiyaan xagga yahuudda nasaaradan iyaga ay isxijiyaan waataan ka soo hadlana darsiga ugu dambeeyey nin culimmadooda ka mid a ah, haddana maqaaicda dadku ay mutadaawalkaah ku jiray wuxuu leeyahy annaga haddaan nahay mar kalean soo celinay si masalada u iftiinto wuxuu leeyay annaga haddaan nahay cishiico ahlu kitaab ma nihi buu leeyay laakiin muslimiintu ahlukitaab yahuudan waa ahlukitaab wuxuu yidhi muslimiinta arag intay qur xifdisan yihiin buu yidhi sheekh fulaan alqaari alqaari alqaari unbay daldalayaan bu yidhi qur aniguna wuxuu yidhi in hor fadhiyo laba aayadood markaan sheegay isku dardarayaa buu yidhi waxuma aqaan qur ma xifdisani buu yidhi leesh maxay ku dhacday buu leey maxaa yeele annagu ahlukitaab ma nihi annaga haddaan nahay shiican waxaan nahay buu yidhi ahlu insaan annagana bini aadamkaan caabudnaa cali bin abi aalib aan caabudnaa masaaradana waxay caabudaan jiisus bay caabudaan ciise caabudaan qolyahanaan ahlu insaan baana la dhahaa yahuudda iyo sunnadan waxaa la yidhaha ahlu kitaab baa lagu magacaaba waa halka keentay mar walbaba in dhanka nasaarada ay maraan laakiin aanay mar xataa masaladan taliidka trinityga lagu magacaabo ee adyaanka lagu daraaseeyo nimankii shalay alifay aanay way aad u hayn xal aanay u hayn nimanka mubariraadka u sameeya waxay u badanyen niman shiica ay u badan haddaba fitan fara badanoo daakhilina way kiciyeen fidnadii nimankii lagu magacaaba bohiyiinta nimankaa abcan waa niman aad iyo aad mar walba ugu howlan dadkana ay ku mashquuliyaan dilkii xusein bay ku mashquuliyaan fidnadii ugu horreysay ee isku isku dhaca ah ugu horreeyey ahlu sunnaha iyo iyo nimankan shiicada waxay dhacday sanadkii wuxuu dhacay saddex boqol iyo soddon iyo sideeddii maxaa la maqaabirta sanad walbana waad aragtaan mar kastoo meel la isugu yimaado isku dhac baa yimaado intaaba dhacda qarax baa dhacay waxbaa dhacay waxaasoo dhan iyagaa dadka u sallaxa maxaa yeelay markay arkaan dadka kano meesha jooga saxaabadii oo la lacnadayo abubakar oo la lacnadayo cibaado laga dhiganayo cumar lacnadiisa cibaado laga dhiganayo caaisha baqara iyo lo lagu sheegayo zina lagu sheegayo naarta i mukhallad ay tahay mucaawiya maba soo dhowooba isagu dadka markay arkaan dadku markaa isku dhaca halkaasuu ka imanaya fitanta daakhiliga waxaa ka mida ah, waxaanay ku magacaabaan shayga liberalismka ay u yaqaanaan westranka iyagana agtooda ibaaxyada ah oo ah waxaa lagu magaca almutca mutcadu waa guur la magac baxay caariyat alfarj xubinta taranka oo laysammaahinayo guurkaas waa guur waqtiyaysan oo xadidan oo lagu heshiinayo saacad ama laba saacadood ninka shiiciga ah uma kala saara islaanta ama gabadha uu guursanayo inay zaaniyad ay tahay ee suuqa ku jirto jirkeeda ay beecinayso iyo in la qabo uma kala saarna muhiim waxaa ah heshiisku inuu yimaado laba saacadood iyo saddex saacadood maalin laba maalmood uu arrinka u dhaco meher ma jiro weli ma jiro sheekh ma jiro shaahid ma jiro labadood unbaa issoo hor fadhiisanaya wuxuu leeyahy waa isku kaa meheriyey qaarkood waxay aqriyaan suurat alfaatixa sheekadana wasala allahum calaa nabiyina moxamed sheekada meeshaas ku dhammaanaysaa oo wax ka dambeeya markaa ma walidaalika wuxuu leeyahay waxaan la yaabaa marka mar aan e, noocan mamaliisiya kuwa aan meel ka wada shaqaynaynay ayaan xusa shiicay u badnaayeen maalin walbaba mid buu guursanaya markaan waryaa kugu meeri wuxuu leey aniga iyadaa meel fadhiisanno faatixadaan aqriyey waxaad hadda igu dul aqrinaysaa buu leey bukhaari waxaad ka aqrisay faatixaduu aqrinaya haddaba waxaa laga yaaba gabadhan uu hor fadhiyo maalintii ugu darneed waxay ahayd naag australiyaana tuuriiste ah oo ku timid kualambuur tuuriiste ku timid boorsida dhabarka ku sirto dabagaabkeeda wadata buu cabaar meel kula sheekaystay iyadu gabadhan waxay rabtaa nin iskala seexda laakiin isaga intay iyadu sheekeynaysa warkama haysa faatixadu aqrinaya faatixada markuu aqriyey kadib luuquu la galay halkaasaa halkaasuu ku barakeeyey marka waxay ka mid tahay duruqda ay adeegsadaan xataa naagtan inaysan ogeyn baa laga yaaba xataa waxay leeyihiin fatwadaa waa fatwo socota waxaa laga gedi karaa dumarka ahlu sunnaha hadday yahuudiyad tahay hadday nasraani tahay waxaa laga gabadha ina iska sheekeynayso iyadii inay niyeysanaysay inay zina tahay oo agteeda zina ka tahay lakin isaga wuxuu le suu cibaado ugaga dhigo waxay ku magac caariyat alfarj ka waran marka markii fakerkaas lala soo dhex galo dhallinyaro hadda hanaqaada nin qaangaara ee shahwadu ay gubayso markuu nin duub weyn u sharciyey uu yidhaahdo tanna waad la seexan kartaa taana waad la seexan kartaa maalinkani adiga awooddaada yaanay ku ciilin shan meel baad mari kartaa lix meel baad mari kartaa midiiba toban daqiiqa la jiifa marka la yidhaahdo fakerkaasoo dadka kagadbi maayo maxaa yeele ninka kan maxaa yeele halka laga soo galo dhallinyarada waxay tahay min khilaali shahawaatihim qanaadka shahwadiisa shahwadiisuu la ciyaaraya markaasa waxa le masalo way sahlanta walidaalika waxay sameeyeen alxukuuma almaliisiya markay arkeen dumarkan tirada badan ilan maleesiya markaan dib ugu laabtay keliya hadda ka hadli maayo ayaa waxaa la sheegay saddex iyo tobankii dumarba hal nin baa ku beegan wmins yani cadadku aad buu u badanya saddex iyo toban marka mid ku beegan yahay haddii laga dhahaba xitaa afar buu kanuu guursa sagaalkan yaa guursanaya niman marka xaggaa ka yimid ciraaq ka soo jabay iyo shiica tiro badan iyo niman fakerka shiicada laga gada waxaa bilowda marka naag subixina mid qabta duhurkana mid qabta habeenkana mid qabta iyo nin afar isku maraya lix isku maraya toddoba isku maraya meherna ma laha halkaana waxaa ka yimid e, fawda e, jinsiya caarima oo aan la qiyaasi kan la xadayn karin markiiba raggii ugu e, tunka weynaa ugu muuqmuuqday baalxukuma maxaadiir maxamed intuuba dhawaaqi xabsiga la wada dhigay jaamacadaha laga wada eriyay haddaba xalka keliya ee lagu xallin kar maa masaladaas markayna soo gasho da'yartuna ay nagu badan tahay la yidhaahda shan guur baad maalintii geli kartaa minutes iyadoo zine ay tahay laakiin iyagu magaca ay ku magacaabayaan waa marka keliya wuxuu gacanteen ay ka fara zid calaa daalik waa dad lacag leh maantana dowladaha ugu lacagta badana markii lacagtana akawnkiisa ay buuxsanto jaamacadduu raba la geeyo waa laga gedi karaa waxayna ka mid taha waxyaabahay adeegsadaan walidalika alusi wuxuu leeyahay man nadara ilى axwaali الraafidati fi اlmutca qofkii u koor gala mutcada iyo axwaasheeda ee nimanka raafidadu ay sameeyaan fi hada الzamani laa yaxtaaju fii xukmihim calayhim bالzina ilى burhaan uma baahna inuu daliil daydaydo ee uu ku banaysanayo nimanka kan inay zina ku jiran macna way caddahay markaasu wuxuu leey alusi markuu tilmaamay wuxuu leeyahy waxaa dhici karta buu leeyahy nin hal haweeneye inay ka zinaysata labaatan nin baa isku mari kara buu leeyay fii yowmin waleyl habeen iyo maalin waxaa dhici kartana marka in la sameeyey waxay sameeyeen suuqyo waaweyn oo niman gawaadiina ama jaraariin luqada carabiga gawaad jaraar waxa lagu magacaaba ragga ka dhex shaqeeya nimanka iyo naagaha isku figsi gareeya xaggaa bay taagan yihiin gacanta unbaa laguu taagaya mutcam yaa rabta ahaa walidaalika ninka iyaga ka mida ay siiyaan scholarship ee xagga aada dibna uguma soo laabto wuxuu soo laabanayaa isagoo wiil caliya wata iyo mid faatima iyo mid xasan iyo mid xusein afar buu wataa garoonka ka degaya maba taqaana ninkiiba maaha maxaa yeelay waxaa laga gadayaa dumarka farisiyaadka ah marka wuxuu leeyahay suuq bayba samaysteen oo niman jaraariina ama gawaadiin say dhahaan carabta oo ah isku fiksi gareeya labada ruux say ku kulmi lahaayeen baa laga shaqeeyaa taana waxay ka midta waxyaabaha ay la yimaadeen walidaalika waxay leeyihin culummadu xataa haddii xataa gabadhu ay diiddo mamarka qaarkii xataa waxaa la adeegsaa tahdiid waa loo hanjabaa waa loo cagajugleeya haddii laga awood badan yahy waxay ka mid taha waxyaabaha dhacay ka mid tahay ilaa iyo haddana runtii alfitna alcaarima ay markuu iyagu tilmaamaan walidalika miaal bay tilmaan waxay leeyihin